الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط السابع والخمسون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شhريطkana marka wuxuu ka bilaabmayaa baab مئتين سبعة وعشhرين baabu فضل الcتق xoraynta wax la xoreeyo fadliga ay leedahay laakiin horta waxaan dhamaystiraynaa aqsaamkii shuhaadada ay fuqahadu u qaybin jireen labadii nooc inooga hadsanaa shahiid laakhira waxaa weeyaan qofka xagga aakhira kuleh ajru shuhadaa kuleh leh laakiin xagga adduunka loogula mucaamalayo sida maydka caadiga ah ee la dhaqaayo ee la kafnaayo ee lagu tukanayo ee kuwaasuna marka waxaa weeye waa dadkii uu soo tirtirinayay ka taacunka ku dhinta ka biyaha ku dhinta ka dabka ku dhinta naagta isku dhimata waxaa noocaas oo kale ah kan eh, calooshiisa u dhinta dadkaasu marka waxaa hadda ajru alaakhira wa ajru shahiid bay leeyihiin laakiin xagga adduunka sida dadka caadigaa ah loo eh, loo duugayaa iyagana loo duugayaa shahiid eh, shahiidu dunyaa faqad kaasu marka waa ka ugu liito waxaa weeye ka jihaadka ku dhex dhintay laakiin niyadiisu walciyaadu billah ay niyo xun ahaydoo qaniime iyo sumca iyo ruya iyo ha lagu arkay iyo waxyaalahaas xadiidka abi muusa alashcari anwaacdii aan ku soo marray oo kale qofka u dagaalamaya mxuahy laakiin isagu dagaal gaalaad ku dhintay kaas kole haddayna inagu niyadiisa aynaan ogayn sida shuhadada oo kale baan u aasaynaayo dhiiggiisa iyo wixiisaasaan ku aasaynaa laakiin isaga rabbigiisa rabbigiisa xaalkiisa oge ajru shuhadaa ma uu leh in ahlunaar noqdaaba suurowdo oo niyada xun sababteeda uu ku naar muto qaala raximah اllahu tacaala qaala allahu tacaala falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku caqaba iqtixaam macnihiisu waxaa weeyaan waa wax la jeedo oo si muxuu ahaaye laisku ciriiriyo oo si cadaadin iyo dhibaata ay ku jirta loo galo ayaa la yidhaahaa caqabaduna meesha dalcaddahe sare ee buurta looga jeexa ayaa la yidhaahaa marka macnaheedu waxaa weeyaan <clears throat> alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wuxuu eedaynayaa dad alla nicmo uu siiyey oo muxuaha alla u nicmeeyey oo haddana waxyaalihii laga rabay aan la imaanin ayuu eedaynaya waxyaalaha laga rabay la imaanina waxaa weeyaan maxaa inuu wax horeeyo iyo inuu cuntada bixiyo iyo waxyaalahaas weeyaan alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn wahadaynaahu najdayn falaqtaxma alcaqaba miyaanan kaa u samaynin oonan kaa u samaynin oonan kaa u samayninba marka falaqtaxama alcaqaba yani fahallaqtaxama alcaqaba muxuu u jieli waayey jeerta u jeeli waayey oo isugu qaadi waayey mise falaqtaxama alcaqaba ma aanu jeelin jeertii ma aanu jeelin oo yani camalkii dhibka badnaayo shaaqa ahaa ma aanu fooda ma aanu u dhigin oo ma aanu isku qaadin wamaa adraaka ma maxaana ku ogeysiiye caqabadu waxa ay tahay faku raqabatin waa qoor la xeheeyo yani qof addoona la xeheeyo aw iطcaamun fii ywmi dii masqabatin yatiiman daa maqraba ama cunto la siiyo maalin macaluuleed cunto la siiyo agoon qaraabo weliba ah ama miskiin oo muxuu ahay ciidda yaalla yatiiman daa maqraba o miskiina daa matraba uma kana min aladiina aamanuu watawaasaw bالصabri watawaasaw bاlmarxama kuwaas weeyaan marka caqabada la sheegaya muxuu waxaa weeyaan intuu waxyaalahaa sameeyo muxuu haddana uga mid noqon waayo dadka mu'miniinta ehe isu dardaarma khayrka iyo sabirka iyo isu dardaarma taas weeye marka caqabada la sheegayahay waana arrin marka culus weeyaanoo nafta ku culus wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla wuxuu yidhi man actaqa raqabata muslima qofkii xoreeya adoon qof muslima xoreeya actaqa allahu alla wuxuu xoreeya bikulli cudwin minhu xubin kastoo isaga ka midaba cudwan minhu min annaar xubin isaga ka midaba naarta alla ku xoreeyaa xataa farjahu bifarjihi xataa cawradiisa cawradiisa alla ku xoreynaya muttafaqun calayh kolkaas waxaa weeyaan hadday labada nooc isku mid yihiin nin iyo nin u hadduu nin nin xoreeyo xubnihiisa xubinba xubin buu naarta ka xoreynaya hadday naagi naag xoreysana xubnaheedana muxua ah mid xubinba mid buu ka xoreynayaa naarta ka xoreynaya hadduusan nin uu naag xoreeyo nus nus ba lagaga xoreynaya xubnihiisa laba naagood hadduu xoreeyo kolkaasaa jirkiisa oo dhan isagana u wada xoroobaya وعn أbي dri رضي الله عnه qال qلت ya رsuul الله أy الأعmاaل أفضل qال الإيمان بالله والجهاad في سبيل الله qala qلtu ثuma أy الرقاabi أفضل addoommada la xoreey bu ka wada keeba ugu fadli badan qaala أنfasuha cinda أhliha وأktaruhaa ثمنا ka ugu nafiisan ee ay ugu jecel yihiin dadkooda ugu jecel yihiin ee ugu qiimo badan muttafaqun caleyh kaasna marka waxaa lamid ah kolka waxa maalka ah la bixinayo ee ka zakada loo bixinayo iyo ka udaxyada loo qalayo iyo ka caqiiqada ilmaha laga qalayo iyo kuwaasuna marka sidaasoo kale weeyaano neefba neefku ka fiican yahay inaad ama soo iibsato ama haddaad xelada kugu jira aad soo qabato kaasaa si ajir badan wanka ariga ugu weyn kolkaad udxeesanayso mid yara baraarih iyo waxaadaan soo qabanay kan suuqaan geynaya kan ii dhaafa oo waxyaalahaas aadan dhihine neefka ugu weyn wanka ariga ugu weyn aada soo qabato haddii aad muxuuha suuqa tagtana kaad heli karta qiimh uguna qiimo badan tabartaaduna ay ku gaadhsiin karto waa inaad ka dhigato <clears throat> wixii dar alle marka loo bixinayaayo waxaa fiican in wax wanaagsan wax laga bixiyo oo kan soo marray lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun dadkii muxuu aha xoolahooda kuwa inta liita soo bixinayeyna waa kaa la eedeynayay oo walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakidihi ila an tuqbiduu fiih waa kii sida alle subxaana wa tacaala u dhahay labadii ilmo aadanna waa kii muxuu ahaayey midkood wuxuu soo qabanayey qurbaanka samaynayey midkoodii saaxibu xaqa ahaa xoolihiisa inta ugu fiican bu isagu qurbaan ka dhigayey nebiguna sala allahu alayh waali wasalam maalin uu masjidka uu soo galay oo arkay maxaalen dadka beeraha leba waxay yeeli jireen beerahooda timirta ah taylaamo ka soo gooyaan midha leh iyo masjidka sugayeenoo ahlu sufaha iyo dadkaasu ay cunayeen marka markuu arkay laan xun oo timir xunxun oo dhadharsan oo ay ku nin meesha soo suray ayuu yidhi ina saaxiba haada yaakulu xishfa ym alxashafa ywma alqiyaama timirtan xun buu cuni doonaa qiyama isaguna aakhire ku cuni doonaa marka qofku kolkuu wax baxsanayo dar alla u wax bixinayo wax wanaagsan inuu bixiyo ayaa u wanaagsan baabu fadli اlإxsaani ilى اlmamluuk dhaqaalaynta iyo wanaag u samaynta dadka addoonta laleeyahay loo sameeyo hadda dad addoonu hadda laleeyahay iyo ma ay jiraan laakiin shaqaalaha iyo khadamka iyo kuwaasa iyaguna sidaasoo kale ahoo in la dhaqaalo qofku wax alla wixii taxta tasarufii ku jira ee isagu uu xukumo ee isagu uu maamulo inuu wanaag u sameeyo oo uu hagaajiyo yaa laga rabaa qaala allahu tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabuda oo waxba ha ugu shariig yeelina wabilwaalidayni ixsaana labadiidin idin dhashayna ixsaan u sameeya wabildi lqurba ka qarabanin oo isagana u saqnayo wanaag walyataama agoonta waa masaakiin masaakiinta waljaari dilqurbaa deriska dhow ama derisnimada ku dhow ama qaraabanimo kale ku dhow waljaari ljunub iyo deriska fog oo isagana ama derisnimo u fog ama muxuu ahaaye qaraabanimo u fog wsaaxibi biljambi saaxiibka dhinacaaga jooga ee meel iskula nooshihiin wabni sabiil iyo qofka musaafirka ah wamaa malakat aymanukum wamaa malakat aymaanukum waxay gacmihiinu milkiyeene hantiyanna iyagana dhaqaaleeya intaasoo dhan baa ixsaan u sameeya laleeyahay <clears throat> marka aayaddu waxay ka hadlaysaa dhowr nooc bay ka hadasho mid waa cibaadada rabbi alla wuxuu mutaa in keliya la caabudo waxba loogu shariig yeelin midka kalena waxaa weeyaan ixsaan u tar waalidka loo ixsaan falo ka saddexaad waa qaraabada oo loo ixsaan falo inta kalena marka waxaa weeyaan masaakiinta iyo agoonta iyo dariska iyo wax alla waxaasoo dhan in wanaag loo sameeyo aayadantaduna marka waa min ashmal alaayaat weeyaan oo anwaac alcibaadaad kala gedisan ayayna waxba ka tegin wa can ilmacruur ibni siwaydin qaal ra'aytu abaa darin radia allahu canhu abu dari alkifaari baan arkay meesha rabada yidhaha isagoo ku nool oo meeshu ku dhintay goortii dambaa radia allahu canhu wa calayhi xullatun isagoo badad qaba وعalىa غulaamihi miثluha addoonkiisiina isaga mxu intoo kale qaba weliba waxay ahayd laba maro oo kala gadisan buu midkood waliba isla qabay laba go midba laba go buu qabay oo kala nooc ah marka afar go oo lababa isku nooc tahay bay haysteen markaasay oo kala fiican markaasay isku barxadeenoo abudarina go wanaagsan iyo gox buu isu xidhay addoonkiisina sidoo kale fasaltuhu can dalika arrintaasaan su-aalay weli wuxuu ku su-aalay wuxuu ahaa adeer maad adigu labada go-a cadcad isu xidhatidoo isaga aada siisid labadantada duuga ah fadakara markaasu wuxuu sheegay annahu saaba rajulan calaa cahdi rasuuli illahi sala allau alay wali wasalam inuu nin ku caraatamay isla caraatameen waqtigii nabiga sala allau alay wasalam ninkaasuna bilaal buu ahaa facayarahu biummihi hooyadii buu ku caayay oo yabna sawdaa buu ku yidhi waxay adoonta madow dhashay ayuu ku yidhi faqaala nebiyu sal ly slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya waxaad tahay adigu nin oo jaahiliyada ay kugu jirto inaka jaahiliyun mauna dhihin jaahili baxte baa tahay ma aanu dhihine laakiin khasla jaahiliyad ah ayaa kugu jirto oo midab kala sooca iyo waxyaalahaas iyo nasab kufaanka iyo baadan weli ka bixin shirkiga iyo waxyaalaha kale aad ka baxdid laakiin jaahiliyadii akhlaaqdeedii qaar baa wax kaagaga hadheen weeyaan marka qofka muslimka ahe waxa lagu arko waxyaalaaan aan waxyaala jaahiliyadii eh, akhlaaqiyaadkeedii ah fulan jaahili weeyaan iyo in la yidhaaha ma ahee jaahiliyad baa fulan ku jirta in la yidhaha weeyaan marka waxaa jirta qof mu'min ah laakiin eh, wuxuu ahaaye wax munaafiqnimo ah ama shirki ah ama gaalnimo ah ama mxua jaahiliyadii ay ku jirto khisaal noocaasi ay ku jirto aan ka takhallusin ayaa jira sidii aan soo maray qofka qazwiga jihaadkii oo kan kusoo maray qofkii ku dhintay isagoo duulaanna raacin naftiisana aan ugu sheekaynin duulaan wuxuu ku dhimanayaa khaslan munaafiqnimo ah buu ku dhimanayaa ayb qofka mushriga waxaa suurowda inuu khasla min khisaali اliimaan inay ku jirto siduu alla yidhi subxaana wa tacala wamaa yu'minu akharhum biاllahi ila wahum mushrikuun marka iyagoo mushrikiin aya haddana juz min aliimaan ila kana waxaan u taraynin shirkiga ka qaalib ahaay yaa ku jiray <clears throat> nin waxaa tahay walax jaahiliyadii ay ku jirto hum ikhwaanukum wakhawalukum waa walaalihiin waana hantidiinnii jacalahum allahu taxta aydiikum khawal shayga mamluugaana khawal waa la yidhaahaa hayga khaadimkana khawl waa la yidhaha jacalahum allahu taxta aydiikum alla gacantiina hooseeda u yeelay oo idin milki siiyey hadduu doonana idin casii lahaa idinka idinka dhigi lahaa kuwa la hantiyo faman kaana akhuuhu taxta yadihi qofkuu walaalkii gacantiisa ku hoos jiro walaalkii hantiya falyucimhu mima yaakul waxa ka siiyo waxa uu cunayo hala cuno walyulbishu mima yalbas waxa uga huwiyo wuxuu huwanayo xidhanayo walaa tukalifuhum maa yaglibuhum ha ku kalifina waxau ka xoog roonoo shaqa ayna qaban karaynin ha u dhiibina fain kallaftumuuhum faacinuuhum haddaad ku kalliftaan oo mar aada u baahataan shaqo xoog le inaad u dhiibtaan ha ku sii daynina keligooda idinkuna la qabta muttafaqun caleyh marka dardaaranka nebiga sala allahu aleyh waali wasalam ayuu xaqiijinayaa abu darri oo gulaamkiisiibuu isla simayaa isagii buu isla simayaayo wuxuu xidhanaya naftiisiibuu wax uga xidhaya noocuu xidhay naftiisa inuu markaa ka fadilaado oo isaguna muxuu aha laba go-o wan wanaagsan u xidho kana laba go-oo duuga ama nooc liitaa u xidho taasuu iska ilaalinaya وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إذا أtىa أحadكم khاadimه بطعاamihi midkiin markuu u keeno khaadimkiisu cuntadiisu u keeno fain lam yujlishu macahu hadduuna isla fadhiisina soo fadhiiso socon aanu dhihin falyunaawilhu luqmatan aw luqmatayn aw uklatan aw uklatayn ha u dhiibo oo gacanta ha u saaro hal mar w afka geliyo ama laba goor uu geliyo aan hamuunta iskaga bixiyo fainahu waliya cilaajahu isagaa tawaliya oo maamulay farsamayntiisii oo muxuu ahaa sanuuntiisii iyo kulaylkiisii iyo waxaasi uu ku baxay marka inuu kanuna dhibkii keliya un qaato oo aana dheeftii wax ka helin kana dheeftii un iska qaato isagoon dhibkii wax kaga dhicin maaha laba mid un marka wax ka doorto inuu yidhaah soo fadhiiso ila cun iyo in haddii cuntadu ay yartahay riwaaylan sidaa dhehaysa fain kaana طacaamu mashfuuhan hadduu yahay mid yar oo aan labadoodaba ku fillayn marka kolkaa waxoogaha ka siiyo rawahu الbukhaariy wاluklaةu bdami اlhamzati hiya luqma hal mar afka la geliyo baa ukla la yidhaha ama akla haddii la yidhaahana waxa hal mar la cuno wajbada midda ay yidhaahaan weeyaan hal qadaa hal casho hal qura kaasaa akla la yidhaahaa baabu fadli اlmamluuk aladi yu-adii allahi wa xaqa mawaaliihi qofka hantida ahee la addoonsanayo ee guta xaqa rabbi guta ee cibaadadii rabbi uu ku lahaa wanaajiya cibaadada mawaalidiisu yani saydyaalkiisu ay ku leeyihiinna maxaha guta ee khidmadooda si fiican u guta fadliga uu leeyahay can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllau alay slam qaal ina alcabda idaa nasaxa lisayidihi addoonku haddii uu daacad u noqdo sayidkiisa oo si fiican u hagarla'aana ugu shaqeeyo wa axsana cibaadat allah cibaadada allena uu wanaajiyo falahu ajruhu maratayn ajarkiisu laba goor uu leeyahay muttafaq calayh وعn abi هurayraةa radي allahu canhu qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wali wslam lilcabdi اlmamluki اlmuslixi ajraan addoonka hantida ee laleeyahay ee wanaagga sameeye ee shaqada si fiican u qabta ee cibaadadana si fiican u guta laba ajr buu leeyahay wاladii nafsa abi hurayrata biyadihi lowla الجihaadu fii sabiili الlah hadduuna jeri lahayn jihaad fii sabiili الlah wاlxaju wa biru ummi iyo hooyada baarinimadeed saddexdaa saddexdaasuu iga celinayaayo saddexdaas hadduuna iga celinaynin addoonnimadu la axbabtu waxaan jeclaan lahaan amuuta inaan dhinto wa ana mamluuk anigu addoonna inaan dhintaan jeclaan lahaa muttafaqun calayh abu hurayra radia allahu canhu khayrkuu jeclaayo kolku aan maqlay qofka mamluuga ah ajirka uu leeyahay ayuu wuxuu tamaniyey in ajrigaana heli lahaa ajriga naftiisa wax ajriyaba inuu ka baxsado ma aanu jeclayn abu hurayra addoonnimada dulligeed iyo marka waxba ma aanu aaba yeeleene laakiin ajri kale oo eh, ujuur kale oo ka fiican buu iga celinayaa aan ii suuragelaynin baanan u tamaniyaynin mooyaane hadday ii suurobi gelayso inaan addoonna ahaado jihaadka iyo xajka iyo cumrada iyo hooyadai u adeegeedii kuwaana aan ka qayb qaato oo aanay iga mancinaynin inaan intoo dhan isku darsado yaan jeclaan lahaayo kaana aan helo muttafaq عalayh وعn abi muسى الأشعري رضي الله عنه qala qala rasul الlh صلى اه عليه وسلم almamluk اladي yuxsinu cibaadaةa rabih ويؤdي إlى سيده اladي عalayhi min الحq والنصيحaةi والطاعة lahu أجrاni muttafaq عalayh addoonka mamluuga ee hantidahe laleeyahay ee cibaadada rabbi wanaajinaya ee sayidkiisana u gudanaya waxaa xaqa iyo waajibahe saaran oo ah nasiixad iyo طaacad iyo shaqayn ah laba ajr buu leeyahay marka ajru ajru ixsaani cibaadati rabbihi wa ajru ixsaani khidmati sayidihi labadaasuu leeyahay muttafaq عalayhi وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم ثلاثة لهم أجراani saddex qof laba أجر bay leeyihiin addoonkaa keliya un meahe laba nooc oo kale iyaguna waxaa jirta أجri leh رaجuل min أهلi الكitاab آmana بنبيهi وآmana بمحمد صلى الله عليه ولي وسلم midu waa nin ahlu kitaab oo yahuudi ama nasraaniyaho diintii nebigiisii horena intii aan diintantada ka horeysay si fiican u haystay oo si fiican ugu dhaqmayo ugu cibaadaysanayey alle subxaanahu wa tacaala kama dayacayo camalkaas ee kolkuu soo islaamay camalkiisii oo maxfuud u ah yuu kusoo islaamaya gorteena intuu haddana soo islaamay diintana ku camalfalo si fiican u qabsado si fiican ugu dhaqmay labada diinood marka mid walbaba cibaadadii ku sameeyey iyo iimaankiisii uu qabsaday ajrigiisii buu ku leeyahay wاlcabd اlmamluuk إida addaa xaq allahi wa xaqa mawaaliihi addoonka alla hantiya hantida ah haddii uu wanaajiyo oo u guto si fiican u guto xaqa alle iyo xaqa mawaalidiisaba yani sayidiyaalkiisaba warajulu kaanat lahu amah nin oo addoon lahaan jiray faadabahaa faaxsana ta'diibaha oo adbiyey oo adabteeda iyo akhlaaqdeeda wanaajiyey wacallamahaa wax baray oo qur'aanka iyo sharciga wax ka baray fa axsana tacliimaha tacliimteedana wanaajiyo si fiican wax u baray uma actaqahaa fatasawajhaa haddana xoreeyey oo guursaday falahu ajran isaguna laba ajri buu leeyahayoo inta hantidiisa ahaydna waa u wanaag falay kolkuu xoreeyena waa u wanaag falay oo suuqa kuma sii daynina maanu dayicine isagaa asuray isagaa guursaday muttafaqun caleyh saddexdaas ba qofba marka waxay leeyihiin ajarkooday leeyihiin saddexdaa keliya ma aha dad kaleo iyaguna waxaa jira ajrigooda lahoo jalaldin siyuud uu tirtiriyo oo nadmi iyo xataa uu ku keeno kuwaasaa jira waxaaba ka mid ah xadiidkii xakiim ibn xizaam radia allahu canhu oo isagu faa'iideynaya xataa qofka mushriga ah qofka mushrigka ah wixii khayr aha uu sameeyey intuu mushrigka ahaa wuxuu leeyahay ajarkeeduu leeyahay xakiim ibn xizaam radia allahu canhu kolkuu soo islaamay yani weeyaan hadduu soo islaamo qofkii mushriga ahaa wixii khayraad ahaa oo soo qabtay ee tabarucaad iyo xoraan iyo sadaqo iyo waxyaalahaas qaraabo xidhiidhin iyo ahaa ee uu sameeyey waa uu leeyahay ajarkoodii buu leeyahay xakim ibnu xizaam radi allahu canhu ayaa wuxuu weydiiyey nebiga sal alla alay slm waxyaale uu ku cibaadaysan jiray ku cibaadaysan jiray buu leeyahay ele marka waxaa weeyaan isagoo mushriga ah jaahiliyadii oo xorayn iyo sadaqo iyo waxyaalahaa ah ajri ma ku leeyahay kolku sal slm markaasu wuxuu yidhi aslamta calaa maa aslafta wixii khayr ahaa eed soo horamarsatay waad ku islaamtay adoo haysta ayaad ku islaamtay marka ajrigeedii waa leedahay baabu fadl اcibaadaةi fi اlharj wa huwa اlاkhtilaaطu wاlfitanu wa naxwuha cibaadada fitnada dhexdeeda kolkay qaraaqisha iyo diraabaadka iyo ay jiraan dadka muslimiinta dhexdooda fitan iyo rabshado iyo dagaallo iyo bele ay ka socdaan qofkii waxaas ka hadha ee dagaaladaas iyo fitanta aan ka qayb gelin ee cibaadada rabbi xoojiya cibaadadaasu ajriga ay leedahay وعn mcqل بن يسار رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم العباadة في الhجر في الhrج kahجرة إلي رwاه مسلم hrjiguna waa ka isaga fasiray oo waa waxaa weeyaan waa dagaalada iyo اkhtilaaطaadka iyo fitanta iyo kolkii laisku dhex yaacay weeyaan marka waqtigaa cibaadada la cibaadaystaayo waxay lamid tahay hijro rasuulka alle loo soo hijrooday ba lamid tahay qof rasuulka alle u hijrooday kaasuu la yahay qof iska hijrooday oo meel gaala intuu ka tegay meel muslimiina u hijrooday oo keliya un maa rasuulka qofu tegay u hijrooday buu la yahay muttafaqun caleyh sababkuna waxaa weeyaan laba arrimood meesha ku jirto oo qofkan kada fitnada ka tegay ee cibaadada u go-ayu rasuulka sala alla alay sl amarkiisii buu fuliyey marka daatadiisi un baa ka maqan rasuulka daatadiisii oo uu arko oo isaga uu aadan baa ka maqan mooyaane diintiisii buu hijrooday diintii rasuulka iyo sala alla alay slam iyo amarkiisiibu dabaqay oo wuxuu ka tegay yidhi fitnadana waa ka tegey wixii uu adkay yidhi cibaadadiina waa adkeeyey midda kale waxay tahay cibaadada marka ay yar tahay waxyaalaha qofka wax ku saacidaya ee ku nashaadgelinaya wuu yar yahay ee waxyaalaha fitantii iyo rabshadii iyo waxyaalaha xaggooda u jiidaya macaasidii u jiidaayo ay badan tahay markuu waxaas intuu khilaafo iimaankiisa uu ku khilaafo iska celiyo uu cibaadadii oo keligii ama in yar iyada isaga iyo uun ay yihiin oo wax ku nashaad gelinaya wax ku caawinaya midna aanu arkaynin uu iyadii ah xoojiyo way ka sii ajri badan tahay saa daraaddeed buu rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka qaarkeed buu wuxuu ku sheegay inuu qofka noocan oo kalihi uu leeyahay konton nin oo asxaabtii nebiga sala allahu alayh waali wasalam ajrigoodii oo kale inuu leeyahay markii la weydiiyeyna markaasu wuxuu yidhi idinku waxaad helaysaan cibaadada waxa idinku caawiya rasuulka alla idinla joogo oo idin gubaabinayo oo qur-aanka idinku aqriyo oo dadka kaasaad helaysaan iyaguse wax cibaadadii ku caawiya wax warkaale dagaalla soo dhaa warkaale reeheballa warkaale waxa nala samey warkaale belelaqada ka qayb qaad waxaas un waxle mooyaane ma helayaan wax cibaadada ku caawinayo oo saasay markaa ajrigu usii badanaya rawahu muslim baabu fadli الsamaaxati fi اlbayci wالshiraaءi wاlأkhdi wاlcaطاء samaaxa waa suhuulada fudaydka iyo muxuu ahay dhib la-aanta iyo qallafsani la-aanta qofka kolkuu wax dadka ka iibinayo kolkuu ka iibsanayo si fududo tartiiba wax uga iibiya oo ama wax uga iibsada ee shiddo iyo mxuahay kan iga ridkan same ee ku celcelin iyo waxyaalahaas iyo aan dadka ku dhibin iyo kolkuu dadka wax ka qaadanayo markuu wax siinayo iyo si fudud kula mucaamalooda wa xusni اlqadaa'i wاtaqaadi gudasha wanaag gudud wanaagga iyo gudasha wanaagga yani kolkuu dayn uu ku dadka iyo ka gudanaya uguda lagu lahaa ugudaayana si fiican ugu guda kolkii dayn uu e, isagu dadka uu ku iyo xaqu ku lahaa u dalbanayana si fiican uu qaato oo dalbada wairjaaxi اlmikyaali wاlmiisaan raxinta la raxiyo yani wax lagu daro wax lagu daro e, beegga iyo miisaankaba oo kolkaad marka dadka aad iyo wax u miisaamaysa beriis iyo aadan kolka ay isku taagto kiiladii inteeda isku taagto keliya aadan ku daynaynina waxoogaa yaroo muxuu ahay cantooba yarna aada ugu darto miisaankeena beegana isaguna sidoo kale weeyaan wالnahyi can التطفiif iyo reebidda la yska reebay nuqsaaminta beega iyo miisaanka iyo in la nuqsaamiyo oo ama isagoon weli qumaanta u buuxsamin durbe laga gembiyo dadka landha saraxaadiyo ama muxua miisaanka hoose xanje iyo xabag iyo wax lagaga dejiyo ama koombada la yareeyo inta lasoo garaaco gudaha loosoo soo garaaco laisku dhadhejiyo wax sidaasa mid eh, reebida laska iska reebay wa fadli indaari almuusiri almucsira iyo fadliga uu leeyahay sugidda qofka maalqabeenka ee muusirkii uu ka sugo qofka mucsirka dayntiis ka bixin karila la aan u qabsanin oo aanu dhihin alaabtaadaan xaraashanaya iyo maxkamadan ku geysanaya waxba aanu dhihine kolkuu ogaado inuu waxu iskaga bixiyo aanu haysanin uu yidhaaho goortaad hesha iska keen walwadca canhu iyo ka ridida wax ka rido qaala allahu tacaala wama tafcaluu min khayrin faina allaha bihi caliim wax allo waxaad samaysaan oo khayr iyo wanaag aba alla waa un og yahay waqaala tacaala ya qwmi wya qwmi awfi lmikyaala wاlmiizana walaa tabkasu bilqisطi walaa tabkasu الnaasa ashyaءahum waa shucayb baa sidaa yidhi alayh الsalaatu wasalaam wayaa qowmi wartolkayow awfu lmikyaala wاlmiizaana hagaajiya beega iyo miisaankaba bilqisطi cadaalad si cadaaladda ku hagaajiya walaa tabkasuu ha ka nuqsaaminina o ha ka khasaarinina annaasa dadka ashyaa'ahum waxyaalahooda haalaad ha ka nuqsaaminin ha ka qiibjabina hayn oo muxuu yahay waxaan kankado waa kana weyaan waa ma fiicna iyo wax sidaas aho markaa ka caydaan iyo inaad ka qiimo jabisaan iyo inay isu dardaarantaan tidaan muxuu ahayey ha ku baare ayaan laga iibsanin iyo waxyaala sidaas kale ah ha yeelina wa qaala tacaala waylun lilmuطafifiin waylun halaag baa u sugnaaday lilmuطafifiin hoog iyo halaag bay leeyihiin kuwa nuqsaamiya waa kuwa muطafifiintaasuna cadayadaysa sii fasiraysee aladiina kuwii weeyaan ida ktaaluu markay beeganayaan cala annaasi dadka ay ku kor beeganayaan yani waxay xaq ay ku lahaa inay ka beeganayaan yastawfuun iyagu oofsada si fiican uga beegta waidaa kaaluuhum markay u beegayaan aw wasanuuhum ama u miisaamayaanna waxay ka iibinayaan ama waxay mm, mxuaha deen lagu lahaa ay beegayaan ama u miisaamayaanna yuqsiruun khasaariya kuwaas weeyaan alaa yadunnu ulaa'ika kuwaas miyayna u malaynaynin annahum mabcuuhuuna in lasoo bixin doono liyawmin cadiimin maalin weyn arrinkeed u weyn yaho maalinta qiyaamaha yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalinta uu dadku u taagnaanayo rabbi subxaana wa tacaala ee shan kun shan konton kun oo sannadood meel la taagan yahay maalintaa miyayna ka baqayn وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أنa رaجuلا أtى النبy صلى الله عليه ولي وسلم nin baa nebiga u yimid yتaqاadaahu isaga oo ka gudanaya dayn dayn uu ku lahaa ka gudanaya faadlaba lahu waa ku adkeeyey hadalkiibuu ku adkeeyey hadal qallafsan buu kula hadlay fahama bihi asxaabuhu asxaabtii nabiga sal l sl ninkii ku hamiyey inay waxyeeleeyaan oo garaacaan faqaala rasul lah sal sl markaasu wuxuu yidhi dacuuhu iska dhaafa faina lisaaxibi اlxaqi maqaalan qofka xaqa lihi hadal buu iska leeyahay waa isaga ogol inuu hadal canaani o iskaga hadle laakiin qofkaasu xaqiisii muuna si fiican u gudanin oo isagoon waqtigiiba la gaarin bay waqtigaas ahay uma qaala markaasuu wuxu uhi acuuhu sinan midla sinihi siya da oo da'diisii ah awr buu ku lahaa neef geelu ku lahaa markaasu wuxuu leeyahy neefkiisii oo kale siya qaaluu markaasu odhan yaa rasuula allahi laa najidu ilaa amhala min sinihi da'diisi mid ka fiican mooyaane qaalin yarbu buu lahaa laakiin awr weyn oo micilaan mooyaane wax kale ma helayno ma hayno qaala markaasuu hi acطuuhu siiya isagaas faina khayrakum kiina idinku fiicani axsanukum qadaa'an waa kiina idinku fiican xagga gudidee muttafaqun calayh marka awr yaroo qaalin ah oo weli dhoola jabsanin ayuu ku lahaa markaasuuna mid baazil ahoo micidii la soo baxay buu siiyey nebigu sala allahu alay wasalam dadka sidaasoo kale yeele ee dadka daynta ku lahaa dayntoodii mid ka fiican siiya kaas weeyaan kuwa marka idinku fiicano nebiguna marka sala allau alay waslam وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا الله u naxariista nin samxan oo sahlan idaa qaaca markuu wax iibinayo wada ishtaraa markuu iibsanayo wada qabaa markuu dayn gudanayo dayn uu laha qarbanayaba si tartiib ah dadka ula mucaamala ninka alla ha u naxariisto waa ducaynayaan mise raximalla alla wuxuu u naxariistay waa kabar ka warramaya ninka insaaca baa loo naxariistay rawa bukhaari وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره قفك فرحين عاوز على سنها أن ينجيه الله عليه كالكري وكالبالي من كرب يوم القيامة شدين كما نتقيامها فلينفس عن معسر maalinta qiyaamaha falyunafis can mucsirin ha u waasiciyo qof mucsira yani waktiga dib ha uga dhigo mucsirna waa kor qofka deyn iska bixin karaya qof uu dayn ku lahaa oo deyntiisii la gaaray waktigeeda oo iska bixin karaya waktiga waxa ugu daro hadduu jecel yahay in korbadaha qiyaamaha laga badbaadiyo aw yada canha waxtahido rawahu muslim وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يباين الناس نبا كل دكا وحدينية inuu madhigi hore ahaa meelqadanhayo dadka wax daynin jiray midkaasuna wax camal oo kale oo khayra ma aanu lahayn musrif calaa nafsihi buu ahaa wa kaana yaqulu lifataahu khaatimkiisuu ku dhihi jiray idaa atayta mucsiran qof mucsira markaad u tagto fatajaawaz can iskaga dhaaf lacala allaha an yatajaawaza cana waxaa rasuulada in dambiga dhalin iskaga keen dhaafee hallatay allaha markaasu alla la kulmay oo fatajaawaza canhu alla waa iskaga dhaafay mutafaqun alay daafidta uu dadka u dhaafi jiray u naxariisan jiray ba isagana lagu naxariistay khalqiga alla u naxariisan jiray lagu naxariistay وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم waxaa la xisaabay nin oo dadkii idinka horreeyay baa inta u dhintay baa malaa'igta xisaabtay falam yuujad lahu min alkhayri shay wax khayra looma helin laa soom walaa salaad wala kaga ila anahu kana yukhaliqu naas kana yucaamilhum dadku la macaamilsami jiray oo nin maalqabeen o kaana muusiran qalibuna ahaa wa kana ya'muru ilmaanahu addoommadiisa iyo qaadimiintiisa buu wuxuu jiray iyo shaqaalihiisa an yatajaawazu can ilmuctir inay kaga dhaafaan qofka muctirkaa qaala allahu caza wajala markaas wuxuu yidhi naxnu axaqu bidalika minhu annagaa kaa kaga xaqle annagaa kaa fadligaas iyo muxuu ahay tafadulka annagaa kaga xaqle tajaawazuu an isaga dhaafa rawahu muslim وعن حذيفة رضي الله عنه قال أوتي الله alla waxaa loo keenay tacaala bicabdin adoon oo min cibaadi addoomiisa ka mid ah aataahu allahu alla uu siiyey maalan xole uu siiyey addoon addoomiinka ka mid hogan iyo maal uu siiyey baa loo keenay faqaala lahu wuxuu ku yidhi maada camilta fi dunya maxaad adiya qur-aanka ku saabsan ayaa ku siiyey qaala markaas wuxuu yii nabiguna sal la yasumuna maa xadiidan ama aqaqayn maayaan ayaad isu daysanayaan waa tiramaya hadduu isku dayo inuu qofku isku dayo inuu tirana adimadiisa aan la tacadinaya xataa malaa'igta waxay ka soo qorta qofkii beeniya adimadiisa ka adaya marka ma mari karayaan laakiin qofkaan waa isku dayeeya qaas dadba isku dayeeya inaan tirana qaala markaas wuxuu ninka yaa rab aataytanii maale maalkaagii baad isiisay fakuntu ubaayicu naasa dukan wax ka iibin jiray wa kaana min khuluqi akhlaaqdeeda waxaa ka mid aha jawaab isaga dhaafidda fakuntu atayassaru cala muusir waan iskaga fudaydin jiray qofka maal haysta oo wixii uu keenaana ka qaadan jiray hadda wixii yara kaale iyo iyo maal ku dhibi jiray wa undiru muusir qofka musirka ahna waa ka sugi jiray faqaala tacaala markaasuu yidhi ana axaqu bidaalika minka taas aniga taadi xaqle tajaawuz waxaan arjako kale isaga dhaafto ma tajaawuz aan fadlikoo kale waxaa qaala cubbat bna caamir cubbat bna caamir iyo abu mascuud alansaari radiallahu canhuma iyaguna waxay yidhaaheen ya sukama ay waxay yidhaaheen oo meesha joogada waxay yidhahen kolkuu xudayfa xadiidkaa ku warramay haakadaa saminaahu min fi rasuuli llah sala slam min fami rasuuli llah sala slam xadiidka abu mascuud ee kankada ka horeeya qiso inuu lahaayo qisadiisaas waxay ahayd nin uu dayn ku lahaa nin uu dayn ku lahaa yubi markaasuu gurigiisa waa imido markaasuu dhawaaqayo markaasaa la yidhi ma joogo qariya buu yidhi oo jooga dhax ya abu qataada may waa abu mascuud kale markaasa mar damba wiilkiis wiil yar dhalay soo baxayo markaasuu baabaxa ku jira markaas wuxuu xeerta hooyadii buu ku dhuumanaya markaas u dhawaaqoo yidhi soo bax waan ku ogaa inaad joogto waa soo baxay markaasuu yidhi maxaa kuu kallifay inaad iska qarqariso markaasu wuxuu yidhi dee saaxiibkii rasuulkaa sala allahu alay wasalam baa shahadan been kuu sheegaan oo ku meermeeriyaan waa kaala xishoodeen diinkaad waxa ku bixeena maayo ma allaa kugu oga taas maa sida taa markaasuu warqadiisa intuu tirtiray deynta ku qoray uu yidhi markaas isha iska sheeg sidaas xadiidka kale u wariyey وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه قال قال رsul ه sلم mن أmر mاnصiرan أو وضع lah qofkii suga ka suga qof mansira oo deyn uu ku lahaa ama wax ka rida أظlh الlah yوم القيaمة alla wuxuu adiga maalinta قyaamaha tahta hili carشhihi carshigiisa agtiisa oo saariya yوma laa ظila ilaa ظilه maalintaanu hadjiri xagtiisa mooyaane rawahu tirmidi waqaala xadiidu xasanu صaxiix waana sabasheeda xadiidku saxiix weeyaano saxaawi albani fi saxiix jaamic sabiir xadiidkan kale marka waxaa weeye toddobadii hadda ka hor aan soo maray xadiidka abu hurayra kusoo maray ee arkaashida la harinayay mid lagu daraayo weeyaan waa mid kaloo deeraad oo muxuu ku noqonayaan sideed ay ku noqonayaan وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جابر بو أو كئيب سبي بوقيتين laba uqeedood buu kaga wariyey kaga iibsaday uqeeduna kolkaas afartanka dirham afartanka dirham baa la dhihi jiray uqeed waa dirhamin aw dirhamayn fawazana lahu waa u miisaamay oo faarjaxa waa u rajaxay yani waxba ugu daray nash waxaa la yidhahdaa nos oo ugu daray dirham kutabaa dirham u dhafay inuu u miisaamo oo uu wax ugu daro awrkana waa siiyey weliba awrka u celiyey wuxuu ahaa xeeladuu nabigu sal ly slam uu samaynayey inuu jaabir wax u taro oo marka haddana uuna ka dhigin sidii wax miskiin ahoo lagu sarbaysanayo markaas wax ka iibsanaya intu iska dhigin dadku lacagtiisii in awrkaagana qaado وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلست أنا ومكرمة العبد بزا من حجر jarabtu waxaan ka keen ka soo joofiyey aniga ninkaa makrama sabcabdi la yidhaaho bazandar baan keenay min hajar hajar baan ka keennay waa qariino baxrayn ku taalla hajar la yidhaaho oo muxuu ahayey mashhuur ku ahay cashuumada samayntood iyo dhul biyo badanba sidaas ahadoo macmaahdoodana ka mid ahayd qofkii meel wax aan ah looga baahnayn u dhiibgeeyo bay waxay dhihi jireen ninkaas wuxuu lamid yahay abutabicin maaya hajar nin hajar biyo u dhiibgeynayo ayuu kolkaas lam yahay bay dhihi jireen halkaasaan marka dharka keennay fajaana nabiyu sala alla alay slam nabi baa noo yimid fataawamanaa wuxuu naga gorgoriyey bisanaawiila sarwaad buu naga gorgoriyey wa cindii wazaanun waxaana agtayda joogay mid wax miisaana lacagta waa la miisaami jiray yazinu bilajri oo ujrax ku miisaama in miisaan haysto dadka wax u nizaamo dadku qofku u nizaamana wax ka qaata lala joogin faqaala nabiyu sal allahu alيh alay slam markaasu nebigu ku yidhi ninka ilay wazaan si wax nizaamaya buu ku yidhi zey wa arjix wax ugu dar kolkaana marka maanu garanayn wuu la yaabay oo oh, waxuba ninka kada inu wax eh, eh, eh, qadal iyo sidaas yidaan mooyaane wax ugu dar yidhaa mabaan naarka markaasa kolkii loo sheegayna rasuulka ala yihi allahu alay wasalam xadiidku aad iyo aad arinta ugu dhumay rawa abu daawud tirmidi waqaala xadiian xasanu صaxiix martia u sheegay marka xadiidku saxiixeeyaano saxaxilabani fi saxiix jaamic sagiir intaasoo axaadiid oo hadda aan baartan kara ku soo marray waxaana tasunaysaa fadliga uu leeyahay mucaamal wanaagga mucaamal wanaagga xagga beeca iyo shiraxa iyo wixii lamida iyo deensidahada iyo deen gudashadii ay leeyihiin iyo samaynteedu mx ahay dembiga ay leeyihiin qofka oo macamalkiisa laxme waxaa marka jira dad cibaadada rabbi ee cibaado iyada u yaqaanaan soomka iyo salaada iyo qur'aan akriska iyo mxu ahay cilmidhegaysiga iyo waxyaalaha warsiga iyo aad iyo aad u badiya dadkana si xun ula dhaqma si xun ula dhaqma oo hadday wax ka iisanayaan hadday wax ka iibinayaan wax deeminayaan haddee meel iskoola wada shaqaynayaan dhulka xuquuqdooda ilaalinin oo aan moodayninbaba inay cibaado ay tahay cibaado la gudanayo inay tahay oo ajri ay leedahay mucaamalka dadka wanaajintiisu dadkaas dad noocaasabaa jiro oo aad isleedahay dadka cilmaaniyiinta iyo xagga mucaamalka dadka ku dhaama dadka noocaasu marka waxaa weeyaan cilmiga iyo dhan keliya ka fiiriyaan inay dan walbaba marka ka fiiriyaan ay ogaadaan waxa la wixii bar alla loo sameeyo ee shay wanaagsan oo dhan baba in janno lagu galay ninkan hadda soo maray janno ku galay macaamil wanaagiisa keliya oo qalbiga loo naxariisanayo sidan wax uga iibinayo duuka u diyaynaye deyntaa qofkii uu ku leeyahay sidii way geli jiray iyo keliyan deyn ku ku galay janno ku galay marka waxaas waxaana dhici karta dad cibaadaad fara badan leh oo maalinxumadaas oon ku gala naar ku gala inay jiraan oo dadka intay dulmihi jireen dadkii aan soo marray hadda koor soo marray walciyaadu billaah gelayo oo looga qaadayo xasanaadkoodii dadka ay dulmiyeen looga qaadayo oo xuquuqda dadka bilaashka cuna shaqaalaha ay shaqada u aan si fiican shaqaaladooda aan u siinin aan khaadimiintoodii si fiican aan u dhaqaalinin dad noocaasa ah oo marka laakiin ma jirto oogtaar salaada oogtaar u toosay oo qur-aanka muxuu ahay dadkaasna marka waxaa laga yaabaa waa loo baqaayo in camalkooda dad kale uu qaato ayaa looga baqaa marka ha iska ilaaliyeen dadka xuquuqdooda dadka muslimiinta xuquuqdooda aad iyo aad ha loo iskaga ilaaliyo aad iyo aad ha loo daryeelo kitaab اlcilm qaala allahu tacaala wqul rabi zidnii cilmaa waxaa dhahdaa rabbiiyo cilmigii ziyaadida alla rasuulkiisii aalamu khalqi ahaa ayuu wuxuu amrayaa inuu alla ka dalbado cilmi inuu ziyaadiyo lanna fawqa kulli dii cilmin caliim cilmiga lagama wada karo waqaala tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab waxaa dhahdaa miyay siman yihiin kuwa wax yaqaaniyo kuwan wax aqoonin ma sinna oo waxaan waana qaata dadka caqliga leh وqاala tacaalى yarfac الlah اladiina aamنuu minkum wاladiina uutu cilma darajaat alla wuxuu sare u qaadayaa kuna mu'miniinta ah iyo kuwa cilmiga la siiyeyba darajooyin marka kuwa cilmiga la siiyey waxay ka yihiin kuwa ah, muminiintay ka yihiin muminiintay ka yihiin marka mu'miniinta iyagoo soo galayba mar labaad gaar ahaan loo sii sheegay taasoo kale waxaa la yidhaha dikru khaasi bacd alcaam baa la yidhaahayo waa inay maziye kale ay ka siideeyihiin ee fadiilo ay ka siideeyihiin marka dadka mu'miniinta had iyo goor darajo alla ah way ku leeyihiin caamadooda iyo laakiin kuwooda cilmiga leh ayaa ka sii sita baa laleeyahy watacala darajooyin sida wa qaala tacaala inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa alla waxaan ka baqa addoommadiisa inta culamada keliya ka baqda oo sidii la baqda cilmiga kada marka la sheegayana ma aha cilmi shariica keliya ma ahoo wax alla wixii cilmi naafic ah oo dhan oo tibi iyo handase iyo ziraaco iyo muxuu ahay wax alla wixii cilmi naafic ah barashadiisu geology iyo tacdiinka iyo waxyaalaha sida kulligood waa wada mxuah waxyaalaha dii ay wanaagsan tahay ee fadligaa lagu helayo wey taana waxaa daliila caadan hadda ugu dambaysa aayadda suurata faatir ku jirti maxay ka hadlaysay aayadaha ka horeeya siyaaqeed iyo muxuu ahaa waxay ka hadlaysay طabaqaat اlardi iyo waxyaalahaasay ka hadlaysay oo وmin الجibاali judad bيض وxmr مkتلف ألوانha وrاbي bsud وmin الناasi والdawaabi والأنعاami مkتلف ألوان أجناasta nabaataadka iyo muxuu ahay bani aadamka iyo xayawaanaadka iyo dhulka iyo buuraha iyo waxyaalahaas bay aayadu kasoo hadlaysay iyo qaabka iyo markaasu alla subxaanaه وataعaalى uu yidhi inama min cibaadihi culamaa marka waxyaalahaas culumta kawniyada la yidhaaho ee makhluuqaadka alle siduu yahay iyo siduu samaysan yahay iyo siduu nidaamka alle daqiiq u socda iyo barashadoodu waxa weeyaan tu aad iyo aad qofka iimaankiisa u weynaysa weeyaanoo dad gaalo oho culumtaas inta ku taqasuseen awal hore iska madxidiin iska ahaa oo markay waxaas aada iyo aada u dhex galeen madaxa iyo buuraha iyo waxyaalaas ay aad nidaamkooda u darsiyeen dhagxanta iyo macaadibta iyo ay arrintaas u hogaamisay iimaan u hogaamisay oo soo islaamay ayaa jira ama iyagoon xataa soo islaamay diinta soo galeen laakiin inuu jiro wax quwad waxaan kada ka sarrayso oo waxaan kada o dhan iyu gurgurayso waxaan bilaash aan iskaga dhicin xamay ee iska jira laakiin kuwa sadxig ee kuwa muqalidiinta ee waxyaabahan ay gaaladu qorqoreen iyo waxyaalahaasuna akrisanayo ee sadxiyeytuhu iyagu marka waxaa laga yaaba ilxaad iyo waxyaalahaasu inuu u hogaamiyo ay isla weynaadaan laakiin kuwa cudurkaas aada ugu tafasu aada u dhexgalay kuwaas iyagu marka calamada alle iyo iyaga xaqaaradooda iyo maxaaha waxyaalahaas oo kale ayay ku fahmaan waa kuwa raasikiinta filcilmi ee loo ku sheegay kale ka mid yahay عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه qofku alla khayr la doono wuxuu ku kasmaysiiyaa diinta diintu ku kasmaysiiyayo culumta shariicada yuu baraa wama faqihna fi diinina wama faqihna fi diinina wama faqihna fi diinina marka saasna macnaheedu waxaa weeyaan qofkuna khayr alla la doonin wuxuu jahl fi diinihi buu ka dhigaa waxa kale marka inkastoo eh, yaqaanaba qofaan diintiisa waxba ka aqoonin ayuu hadda ku dhigaa mutafaqun waan abi hurayrata an abi can ibni mascuudin radiallahu canhu qaala qaala rasul lah sal slam laa xasada ilaa fitnatayn kamasha ma jirto ilaa illa laba mooyaane rajulun aataahu llahu maalan fasalatahu calaa xalakatihi fi qof alla maal siiyo uu ku dhaqaajiyo maalka ku bixintiisa xaqa uu ku bixiyo baatilka aan ku bixinin ورجل آتاه الله الحكمة qof alla cilmi naafic uu siiyey fahuwa yaqdi bihaa wax ku kala xukumayo dadka wayucallimaha barayana dadka meel iskala fadhiine dadka labadii qadiya isku qabsatana si xaqa ugu kala saarayo cilmigiisa ku kala bixinaya oo dadka jaahiliintaana jahli ka bixinayo o aqriyo wax baraya muttafaqun caleyhi walmuraadu bilxasad algirba wahiya an yatamana milahu isagoo kale inuu noqo jeclaysada inta la yidhaahaa oo iyada xasatalowdhanba xasanka xaqiiqiguhu waxa weeyaan qofka in uu nimada loo qooloo qoonsado weeyaano in alla ka zuuliyo oo dhaafiyo lana kabadiyo وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وxa alla igu soo bixiyo cilmigii hanuun iyo wuxuu lamid yahay oo mثl inaysan sidii roog oo kale asaaba ardan oo dhul fakaanad minhaa ay kamid ahayd dhulkaas طaa'ifaة طayiba qayb wanaagsan ciid wanaagsan leh xabilat ilmaa arbasho oo liqday oo quban baxday faanbatat oo bixisay alkara baas iyo warusbalkasiir doog fara badan bixisay wakaana minhaa iyada u kamid ahaa ajaadib kuwa meelo xunkan godad ah meelo dadxan laho godad oo biiqabataa qabataa amsaka tilmaa oo biyaha qabatay oo biyaha aan la faynin iyadu ciid malaha dadxan weeyaan salaxya ah فنفع الله بها الناس بسأله وقال خير فشربوا منها كأبين وتقوى كورابين حولهم وزرعوا الحكم بأسان وتي كريه كجرحان الحكم بأسان وصارن كساسان وحيرنا وين مكان وصي الحكم بأسان وأصاب طائفة منها أخرى مثل dada badan oo cibaadulka kuma aha biyo aan qabanaynin biyaha qabanaynin biyo ka qulqulaya looma godno walaa tanbitu kalaan darcan aan soo bixinaynin lianna ma ciid ma leh saddexdaas ay u kala qaybsantay kadalika kaasu matalu man faquha fii diin illah kuwa ku kasmaysay diinta allah sifadiisii weeyaan iyo tilmaantiisii wanafaahu u anfacay maa nafaca maa bacaa llahu bihi wixii alla igu soo diray cilmigii oo biha u anfacay facalima barto waa alla wadata baray waa kii hore ugu fadli badnaa wa masalu man lam yarfac bidalika ra'san qofka aan arrintaas madaxa kor ugu qaadin ee aan ku camal karin yani intuu barto isagu aan ku camal karin oo laakiin maamulyankii dadka u qabtay biyaha u dadku ku dukaayeen sida marka dadku waxu sheeg sheegayaan laakiin firkuna amalsanaayo taasina marka waxa weeyaan waxa dadka ku dukaaya isna naarka kuma dukaayin dadku wuxu sheegayaa dadku wuxu sheegaya baa kacay oo jana ku galaan ay suuroodo isagana oo naar ku gala ay suuroodo billah oo kii xadiidkii aan ku soo xadiidkii usaama ibn radiallahu canhu qofkii caalimka ahaa caalimka sayi ahaaye naarta galay ee ahlilaadka kusoo ururaya iyo hadalada udhihi jiray khayrkan idin kari jira lama samayn jirin sharkana waa inka nahin jira ana waa samayn jiray atamuruna naasa bilbiri watansauna anfusakum antum tatluna alkitaaba afala tacqiluun kuwa lagu yiri oo kale iyo walam yaqbal yani wamahalu man lam yaqbal qofka aan aqbalin oo aan iska maxulsaarin aan baranin wax qaadanin huda allahi ladii ursiltu bihi kana waa ka ugu dambeeye kan biyaha qabanin baabkaa koo bixin saas lamida qofkaan jaahilka ahe ma isaw aan sharciga alle iyo wuxuu rasuulka ku soo dejiyey waxbaba ka baranin mutafaqun caleyh وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه قال والله لا لأن يهدي الله بك إنه أنا تنصالك عنه رجلا واحدا من كريا يا خير لك قناطعا تنفعا من حمل النعم يلبس جدودا متفق عليه كان صوم غزوة حمين داشي خيبة أهل سوى رواية رواية أبي هريرة ورغب عليه وخاصة هي السلمة qof kaliya sababkaana lagu socdo marka qof kaliya jaahil aan jiro wax barto qof maxaaha xaasad aan jirto tooba alla sababkaana ugu soo hanuuniyo yaa kaaga fiican adiga oo marata dariiqa adduunyaha yeesha ama adigoo xoolo badan sabakaysta وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا حرق بوابة قدر من النار إذا الجاسية تصور أعدت للعادة تكلم وحى أكبرتي إيه خبطة جاسية أكرمتي hal aay kale qofku yaqaano hal xadiis kale qofku yaqaano hal mas'ale kale qofku yaqaano dadka u sheega aan aqoonin laakiin bisharti waa inuu yaqaano midda iyadaa u sugan tahay laakiin inuu noqdo hal mas'ale iyo dhowr mas'ale iyo hal xadiis iyo waxyaalahaas iyo hal kitaab iyo intuu amartaan inuu dadka sheekh iyo caalim isaga dhigo oo mufti isaga dhigo oo muxaa daacibaan ahay uu yidhaaha taas ma aha wixii uu yaqaano hmm, xaqiro yidhaaho aynu ma aqaano anshaxma iyo taasna maa mas'aladii uu yaqaano hubana waa inuu sheego wuxuuna aqoonina waa inuu ka joogsado isagoo aan kumaasi heersi aan u gaarinna aanu dadka isaga dhigin horjoogo iyo muxaashaaq iyo waxyaalahaas aanu isaga dhigin waxaditu can bani israa'iila walaa xaraj bani israa'iil la sheekeeyo oo ka warramo qusooyinkoodii sheega riwaaya waxay dhahaydaa waxay ahaayeen dad waxyaala cajaa'iba leedahay waxyaala shay la yaab leh ayaa ka dhici jiray banu israa'iilka kolka laleeyahay ka warrama oo walaa xaraj yani dembi male ka odhankaa ka waran qaad waxa weeyaan saddex nooc bay kala yihiin waxyaalaha israa'iiliyaadka la yidhaaho ee banu israa'iilka ay ku sheekeeyeen ama kutubahooda ay ku qoreen waxay yihiin saddex nooc nooc waxaa weeyaan mid sharcigeena u waafaqay oo sharcigeena iyo isagu ay iskaga mid yihiin marka taa sharcigeena ka raacayna mooyaane kuwa kutubahooda ka qaadan mayno iyaduna waxaa weyan wax sharcigan oo ku sugan yahay la nasakay oo kaasna marka waxa weyan ama uu beeniyeyba oo waxa iyagu iska samaysteen uu yahay wax sharcigooda inaanu ahayn sharcigeenu caddeeyey kaasna marka kaga warrami mayno oo ka qaadan mayno ka warin mayno midka saddexaad weeyaan ka laleeyahay walaa xaraja laleeyahay oo waa waxa iyagu ku warrameen sharcigeennana wax beeninayaan iyo wax ayidaya midna aanu ku soo aroorin ee iska suuroodo inay runtaa tahay iyo inay beenta tahayba iska suurowdo kaasoo kalena waa kuu yidhi nebigu allahu alayh waali wasalam banuu israa'iil hana u rumaynina hana ku beeninina ee waxaad dhacdaan aamanaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilayna maxaa sidaa dhaha waman kadaba calaya mutacamidan qofkii ugu been abuurta isagoo u camdeeyo oo og waxa inaanan dhihin qofkiismoojiyo isago kuma jire falyatabawaa maqcadahu min annaar hataa muxuu ahaa diyaarsado boolkiisa naarta ka diyaarsado rawahu lbuhaari marka ahlu naar weeye qofka nebiga sal la slam ku been abuurta xadiidka nebiga sal alay slam been abuurarkiisa tadyiirkiisa oo ahlu naar iyo sheegayaana waa xadiid mutawaatir weeye xataa bacd culamaa waxayba qabeen inuu ku gaaloobayo qofka nebiga sal alay slam ku been abuurta waxaa la mida isagoo ka mutacamidka ka u malaynaya bana qawi ah kuwaa kan ee xadiidkii waa sii dhahayey qofkii iga sheega xadiid uu u malaynayo inuu been yahay waa beenaalayaasha yuu ka mid yahay وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اه عليه وسلم قال من سلك طريقا فkjid qاl ylتمس فيه علما cilmi ku talbaayo سhل الله lah bه طريقا إلى الجنة waxaa loo sahlaa oo fudeeliya id uu jannada ku galo xadiiثana mslim baa wariyey lama gooro horaanu soo marray kun iyo labaatan iyo saddex iyo boqol iyo afartan iyo shan wa canhu radi allahu canhu aman ana rasuul sal slam qaal allahu akbar allahu akbar man dacaa ilaa hudan qofkii wax hanuuna dadka ugu yeera kaana lahu min alajri mitlu ujuuri man tabicahu ajirka wuxuu ku leeyahay inta raacada ajirkooda oo kulu leeyahay laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a rawahu muslim ilah ma tabna aadam markuu dhintay ina aadam inqaطca camaluhu camalkiisu waa go-a ilaa min alaaa saddex xaggood mooyaane sadaqatin jaariya sadaqa socota waa mid uu la baxay intuu fayoobay oo noola uu la baxay oo nafsigeed uu daam yahay oo daasadeedii ay joogto weeyaan ama taankeedii hasi uu joogo oo cilmi intafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco oo waladin saalixin yadcu lahu walad saalixaad salaxnaas waxaa laga wadaa salaxi guud waa laga wadaa iimaanka ahaa walad mu'mina u duceeya sidaasigaa laweynsana naxariiso rawahu muslim saddexdaas marka camalkooda iyagu u soconaya saddexdaasna marka way kasii badan yihiin waa kan xadiis hadda ka hor aan ku soo maray qofkii hayaan u dhisa ama kii guri u dhisa iyo kii weli soo jeexay kori soo jeexay iyo kii bartad qoray iyo aad iyo dagaagay iyo musxafkii gaxaysay iyo waxyaalahaas oo dhan inkastoo ay sadaqa jaariyada amsiladeediina soo galanay suuroodo وanhu radي allahu canhu qaala samictu rasuul اlahi salى اlه alيه alي wslam yaquul addunyaa malcuunaة malcuuna ma fiiha ila dikr اllahi wma waalaah wacaalima aw mutacalima adduunyadu waa mid naclaban waa mid khayrlee ahoo khayrka ka fog weeyaan oo alle muxuu uu fogeeyey idan lacnadda waxa macnaheeda asalkii waxaa weeyaan waa fardiga iyo inta weeyaan malcuun baa ka dhexdeeda oo dhan ku naaladan yahay weeyaan ilaa dikra allahi dikriga alla mooyaane wamaa waalahu iyo alla xidhiidha mooyaane waa caaliman aw mutacaliman qof caalim ah cilmi leh ama qof cilmiga qof cilmi baranayo arday ah rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan waana sidaa uu yihi waa xadiiثu xasan weeyaan xasanu ligayrihi weeyaan oo xasanahu sheekh اlalbani fi saxiix jaamic saxiix xadiidka kadana waa soo marray sida kii ka horeeyey isagana waa soo marnay oo qiyaax hore la wuxuu ahaa sagaal boqol iyo afartan iyo sagaal buu ahaa وعنه رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اللhi حتى يرجع qofkii u baxa طلب العلم u baxa wuxuu jihaad fii sabiili الlahi buu ku jiraa ilaa uu ka soo noqdo rawahu التirmidي وqال xadيiث xasn saas u yeelay imaam tirmidi radiallahu canhu xadiiskuna waa daciif waqafahu fi silsilati axadiihu daciifa waa mishkaat almasaabiix wagayrihima waxaana ugu waan sanadkiisa amaan sheega qofkan kitaabkiisa ku dhaisiyo wuxuuna leeyahay xadiidku wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay oo macna weeyaan xadiid abi hurayra radiyallahu man jaa masjidi hada lam yatihi ila bkhayrin yatacalamuhu aw yucallimuhu هو بمنزلة المجاهد في سبيل الله وسنده حسن وصححه ابن حبان حتى شاهد أبو لكن شاهد ناقص ويان كانوا من معين وشاهديا مش كلمة أنت فضيسة أي شاهديا موياني طلب العلم بالمول الشاهدية طلب fadli waa leeyahay waa kan xadiidkii usmaan ibnu cafaan iyo aan maray laakiin inuu mujaahid yahay ilaa uu ka soo noqonayo iyadu daiif weyo وعn abi سعيid الkdري رضي الله عnه عن رsuل الlh صلى الله عليه وسلم قاaل ln yشبع مؤmiن min خyر qofka mؤminkii khayr kama dargo xatىa yakuna mnتahاaء الجنة ilaa نhaayadiisa jannada noqoto uu ku galo waxa weeyaan khayr kama dargaayo waxay khayraha marka uu arko dhanba waa samaynayaa ila mawlaku jannada ku beerayo inuu yahay sida cabdullah bin mubaarak raximahullah yaa waxaa laga sheegay isagoo caalim abu haddana faa'idahu maqlada oo qoranayo markaasaa layidhi ilaa mataa taktubu alcilm markaasu wuxuu ma garanayo kanku jannada ku geli lahaa inuu hadda ka horbartay yahay iyo kan kana garanayo inuu yahay waxaa marka aan baran karayo ka tagayaa ma jiro tirmidi qaala xadiidan xasan saasuu yihi tirmidi laakin xadiidku waa daciif isaguna ibn xibaan ba xadiidka isagana wariyey وضعف الألباني في ضعيف الجامع الصغير ومشكاة المصابيح وغيرهما